bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cabd اllahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahm jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can cmr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi walih wslm alraaximuun yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul الmتun khasة usul xadiiث المصطفى wالrasuل المجتبى slى اllah عlيه وعlى آlihi وصxaabatihi أجمعuun liyafuuzuu bsacاadaة الcajل والأjل fahada huwa الmجلس الثالث min majalis إqrاءi وشharxi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 baabkan waxaan kusoo jirnay baabu sifati asabri wahayriha xadiidkan wuxuu aha xadiidka toban iyo todobaad can zayd ibni khalid aljuhani radia allahu tacala canhu anahu qaala salaa lana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem صلاة الصبح بالxudaybiية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب xadiidkan waxaa wariyey ninka la yihahda zayd ibnu khaalid aljuhani radia allahu tacala anhu ardaa abuu cabdiraxmaan almadani ayaa la yidhaahdaa ree juhayna ayaanti fatxu maka la furan jiray qabiilka juhayne loo yaqaano calankooda ayuu waday yowma fatxi maka tobanka kun oo ciidankood la soo gala nabiga alai sla slam magaalada maka ree juhayna ayaa ka mid ahaa qabaaisha socotay marka qabaaisha iyada ah calanka qabiilka isagoo ree juhayna uu ka dhashay ayuu waday weeyaan calankooda sanadkii maka la furaayey wuxuu geeriyooday sideed iyo todobaatanki jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam zayd ibn khaalid juhni wuxuu leey anahu qaala wuxuu yidhi zayd ibn khaalid sallaa lana waxaana dujiyey rasuulula rasuulka all sala allahu caleyh waali waslem salaata subxi salaad subax yuuna dujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiya loo yaqaana xudaybiya waa ilaa labaatan kilomitr ay hadda xaramka u jirtaa taqriiban ama labaatan iyo meelaha meel control ayaa ku aadan oo hadda loo yaqaano ashumays oo qofka jiddo taga oo maka u socda lagu baara oo bar kantarool ah halkaas ayuu marka ka bilaabanaya xaramka lidaalika nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam markuu xudaybiye joogay meeshu u degnaa salawaadku waa ka bixi jiray oo wuxuu aadi jiray eh, xuduudka ayuu u gudbi jiray halkaas ayaa laga ogaaday in xaramka uu halkaas ku egyahay meelaha xuduudka xaramka loo cuskaday ay ka mid tahay lianna xuduudka xaramka aad bay waasac u yahay weliba dhankan galbeedka aad buu waasac ugu yahay dhanka qorax ka baxa laftirkeeda waa waasac dhanka eh, waqooyiga amaba dukad dhankaa u naqaan annaga aad buu u kooban yahay magaalada maka bartamaheeda ayuu muxuuaha ku egyahay masjidu tanciim ah, masjid caaisha meesha loo yaqaano ayaa waxaa uu ka egyahay weyan oo hadda masjidka uu ka dhisan yahay eh, laga soo cumraysta dadka muxuu ahaa alomaka iyo dad muxuu ahaa badan ay ka soo cumraystaan eh, dhanka markii loo baxa muxuuaha koonfurtana isna magaaladii taqriiban afhaafkeeda ayuu ka egyahay marka xaramka dhanka dhanka qorax ka baxa oo carafa xaggeeda waa laga bixi magaalada oo mino ayaa la mari oo musdalifo ayaa muxuu ahaa eh, la mari weliba xaggaa loo sii dhaafi intaas waa xaramka carafo laakiin xaramka ma jirta dhankan markii loo baxa jiddo xaggeed oo qoraxudha xaggeed loo baxana dhankaasna waxaa weeyaan aad buu u fog yahay ilaa shumaysi meesha loo yaqaano xudaybiya eh, ku quman oo ku aadan intaas ayuu xaramka yahay labaatan iyo toddoba kilomitr taqriiban weeyaan meel aad u fog dhanka koonfureedna waa magaalada afaafkeeda taqriiban wax weyn oo hadda magaalada oo ka jira lama arko xuduudka wax yaroo beero beero iyo waxyaaba nocaas ay xag jiraan dhankan waqooyiga iyo amaba dukadkana magaalada bartameed ayuu xaramka ku edelyahay inta ayada ahoo marka u udhaxayso xaramka xuduudiisa boqolkaas kun oo fadliga ah oo la sheegay oo nabigeena sheegay sala allahu aleh ali wasalam waa lagu heli insha allahu tacala calaa khilaafin bayna ahli cilmi marka wuxuu leeyahay sala lana rasul rasulka alla ayaana dujiyey salaata subxi salaad subax bilxudaybiyati meesha xudaybiya la yidhaha ayuu nagu dejiyey nagu dujiyey waa muxuu ahaa berigii ay dhici jirtay baycat aridwaan oo mowdka ay saxaabada kulamo baayocda nabigeena sala allahu aleh ali waslm markii la yidhi cumaan baa la dilay sallaa wuxuu noo dejiyey anaga rasul rasulka all sal la salaata subxi salaad subax telefoonada hala xihay jazakum khayran salla lanaa waxaa noo dejiyey rasul rasulka all sala allahu aleh ali salaata subxi salaad suba bilxudaybiyati meesh la yidhaahdo calaa iri samaain sama samada raadkeeda oo kaanadeed min aleyli habeenka samada raadkeeda maxay tahay waa habeenkii roob soo da habeenkii roob baada-ay kadibna roobkii ciribtiisii iyo gadaashiisii ayuu nabiga salaad subaxna dejiy weeyaan falama insaraf markii uu nabiga salaada kasoo gidoomay oo kasoo laabtay aqbala wuxuu usoo jeestay cala naas dadka usoo jeestay fa qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam hal tadruuna miyaad garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigan wuxuu yidhi miyaad garanaysaan qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuulu aclam alla i rasuulkiisa aqoon ula weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu aley wasalam qaala wuxuu yidhi rabbi nabiga ka sheega calayhi salaat slaam qaala wuxuu yihi rabbi asbaxa waa bariistay min cibaadii addoommahayga muminu mid i rumeeyey wa kaafiru mid igu gaaloobay oo igu kufriyey weyaan fa amaa man qofkii qaala yidhi mutirnaa waxaa nugula roobsiiyey bifadli illaahi fadliga alle iyo waraxmatii naxariistiisa fadalika isaga muminun bi anuu i rumeeyey rabbi alciza ah wa kaafirun bilkowkab xidigana wuu beeniyey wuu ku kufriyey weyaan waama man qaala qofkii yihahdo binawi kada waamaa man qaala qofkii yidhaahdo binawi kada wa kada xidig hebl iyo xidig hebl xidiga ufuqa iyo mxuu ahay jihada aadka ugu fog ayaa la yihahda nawg marka xidiga isaga ayaa roobka nagulasii qofka yidhaahdo ama xidig hebla ayaa nagulasii roobka yidhahda fadalika isaga kaafirun waa gaal bi ani kufriyey wa muminu bilkowkab xidig ayuu rumeeyey ayuu rabbigan yidhi subxaana wa tacala marka nicmada haddii marka ay timaado in alla loo tiriyey subxana wa tacala cid kalen loo tiirinin ayaa loo baahan ya weyaan wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kasta oo mxuu aad haysataan ood alle idin siiy subxaana watacaala amaba in ku sugan rabbi xaggiisa ka ahaat subxaana wa tacaala masalada marka kowkabkaas loo idaafayna oo gaalnimada lagu tilmaamay imaam shaafici fi risaala wahayrihi min alculamaa waxay leeyihiin haddii qofkaad ula qasta in roobkaba u keena xidiga gaalnimo cad weyn hadal ma lahan laakiin qofka aduu yidhahda roobka wuxuu imaadku imaaday xilliga aad imaan jiray oo xidig fulaan oo saasa ah ayuu yimid hadalka isaga hadal fiican maaha waa hadal makruuh aad u liidan oonan wanaagsaneyn laga fiican yahay lakiin gaalnimo magaaraya ay culimada leeyihiin raximahullah raxmatan waasica baabu xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa iyo wanaagsan ayuu u baabiyey baabkan iyo wa khasladihiisa iyo sifaadkiisa iyo noocyaalkiisa u baab yahay weeyaan xadiidka sideed tobanaad anas ibni malikin radi allahu anhu arda wuu noo soo hormar can nebi sal slam qaala nabigan wuxuu yidhi alaatun saddex man kuna qofka ay ahaata fiihi isaga wajada wuxuu helayaa xalaawat aliimaan imaamka dhadhankiisa macaan ayuu helaya weyaan kan koobaad an yakuuna inuu ahaad allahu alla weynay wa rasuulu rasuulkiisa axaba mid la kalgacaylo badan yahy ilayhi isaga mima siwaahuma wixii ka soo haray wa an yuxiba waa inuu u jeclaado almara qofkana laa yuxibu uusan u jeclaanaynin ila lilah alla dartii mo in wax kale uusan u jeclaanin qofka weyaan wa an yakraha inuu naca an yacuuda inuu an yuqdafa in lagu tuura fi naar naar lagu tuuro weyaan ama inuu gaalooba waa inuu muxuuah ka necbaada in dab in lagu tuura uu kaga fududaata weyaan xadiidkan marka nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalem wuxuu muxuu ahaa iimaanka dhadhankiisa sidii lagu helay ayuu sheegay tan koobaad qofka inuu allah iyo rasuulkiisa sala allahu alay ali waslem wax walba ka jeclaado tan labaadna qofka jacaylka aad jeclaanaysa oo dhabta ah tan saddexaadna gaalnimada waa inaad aad u nacda oo dab iyo gaalnimo haddii lisu kaa barbardhiga dabka dooratood muxuu ahaa gaalnimada ka fogaata weyaan taas haddii intaa laga helay imaanka dhadhankiisa ayaa ku dhadhamay waxbana kaama dhimay w kasoo haray xadiidka sagaaliy tobnaad can alcabaas ibni cabdilmualib waxaa laga wariyey abulfadli weyaane ibnu haashim camu nabiy sal sl nabiga adeerkii weeyaane wuxuu dhashay lix hijrada nabigeena calayi slat ka hor ayuu dhashay soddon hijrada nabigeena wuu dhintay cumrigiisana markuu geeriyoonay siddeetan ayuu jiray saaqil xaramayn ayaa loo yaqaanaa ufaadadii xaramka iyo zamzam waraabintii iyo xujayd soo dhoweyntoodii oo reer muxuu ahay bani haashim lagu yaqaanay ilaa marka dambe asaga ay soo gaartay wey radia allahu tacala anhu arda nin aad u qiimo badan ayuu ahaa nabigeena sal alla slm maalinta xunayn waad garanaysaan markii ummaddan ay ka carareen baqasha ninkii u haya u celinaya wuxuu ahaa isaga ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda can ilcabaas waxaa laga wariyay abulfadli wayaal ibn cabdilmualib radia allahu tacala anhu anahu cabaas ibn cabdilmualib samica wuxuu ka maqlay rasul rasulka al sala allahu aleyh waslm yaquul isagoo leh daaqa wuxuu dhidhimiyey alimaana aw acma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ayuu dhadhamiyey oo u dhadhamay weyaane man qof ayuu u dhadhamay radya ku raali noqdo bilaahi alla weyna raban rabinimo ugu raali noqday wa bilislaami islaamnimadana diinan diinnimo ugu raali noqday wa bi bimuxamadin nabi muxamedna sala allahu alay ali waslem rasuulan rasuulnimo adeeg alle inuu yahay ku raali noqday qofka isaga ah iimaanka dhadhankiisa macaanka badan ayuu dhidhimiyey weeyaan saas ayuu nabigeenle sala allahu aleh ali waslem naam waradya mxuu ahaa man radya biاllahi raba wbislaami diina wbmuxamed nabiya raditu billahi raba wbimuxamed nabiya wbislaami diinan maraatibtii aadaanka marka la aadimo nidaaga oan horey u sheegnay waxaa ka mid ahaa <clears throat> qofka inuu horta dhegaysto kadibna wax alle wuxuu muaadanka ule uu ka daba dhahaa kadibna uu tashahudkii ama shahaadada uu la yimaado markuu dhammeeyo kadib oo mxuu ashhadu an laa ilaha illa allah ana muxameda cabdu rasuulu iyo siiqada kale oo kale oo mxuuah siiqad kale soo orod ka mid ah kadibna qofkuu la yimaado radiitu billahi rabban wa bimuxamedin welibu muxamedin hormariyo wabimuxamedin nabiya radiitu bilaahi rabban wa bimuxamedin nabiyan wa bilislaami diinan kadibna uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam salaadii salaat ibraahimiya uu ku saliya allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin kama sallayta cala ibrahim wala ali ibrahim innaka xamiidu majiid wahaakada saa ku dhameey kadibna martabada u dambaysa oo shanaad weeyaan uu la yimaado arrinka nabiga ka sugan alayh slat slam la yimaado allahuma rabba hadihi اdacwaة الtaama wsalaati اlqaa'ima aati muxameda wasiilaة اlfadiila wabacثu maqaama maxmuudin aladii wacadta intaa qofkii marka maraatibtaa mara xallat lahu shafaacaة الnabiy sala اllahu alيه waslem marka ajr badan ayuu heli marka arrinta ayada mxuu aha ayaa loo daymelaan insha allahu tacala xadiidka labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabigana sal slm qal nabigana wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka bidcun wa situuna shucba waa dhowr iyo lixdan qaybood weeyaan walxayaau xishoodkana shucbatun waa qeyb iyo gobol min alimaan imaan ka mida ah waxyaabaha imtixaanka oo dhaca ikhwatilkiraam social mediaha ama waxyaabahan baraha bulshada ay ku xiriirta dhibaatooyin badan aad ka arkaysaan oo cisho badan iyo wax badanood la yaabaysaan ayaa beryahan ka dhaca waad aragtaan gabdha inay dadka u naseexaynaan iska dhigayaan oo waxaa weeyaan waxyaaba foolxun wiilal saas oo kale wamaa ilaa dalika xishoodkuu sii baaba'ayaa barahan bulshada marka in lagu qaado waxaa weyaan alfis lagu qaado oo waxaa weyaan lala hadlo dadka baladaas soo dhigaan oo dad xataa akhyaarnimo iyo culimano sheeganaan amarar qaar waxyaaba aad u liidan soo dhigayaan marka xayaaga ayaa marka si yaraanhaya lidalika waa in calanka xayaaga la qaado ummadda lagu baraarujiyo goobaha baraha bulshada ah in xishoodka lagu soo noqdo oo waxyaabahaas dhaqan xumida iyo diin xumida laga taga ummaddu ay lagu baraarujiyo weyaan wafii riwaayati muslim aliimaanu imaanka bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr aw bidcun wa situuna ama lixdan iyo dhowr shucbatan waxaa weyaan bidciga waa min alaa ila cashara saddex iyo toban inta udhexaysa ayaa bidciga la yihahda weyaan nacam alimaan imaanka bidcun wa sabcuuna mxu alimaan imaanka bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr amaba aw bidcun wa situuna amaba lixdan iyo dhowr shucbatan oo qayb weeyaan fa afdaluha waxaa ugu fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah kelima tawxiidka ugu fadli badan weeyaan wa adnaha tan ugu hoosaysa ugu liidatana imaatat ladaa dhibka oo laga fogeeya iyo waxyaabaha qurunka iyo dhibaatada iyo qodxaanta iyo wii la midka can ariiqi imaatat ladaa oo laga fogeeya can ariiqi jidka weeyaan walxayaau xishoodkana shucbatun waa gobol iyo qeyb oo min alimaani mid weyaan in marka jidka lagu soo tuuro wasakhdana iyo dhibaatadana waxay ka tahay nacam baabu xub nabiy sal slm nabiga oo la jeclaada u baabkan ayuu baab yahay min alimaani inuu imaanka ka mid yahay baabu xubi nabiyi nabiga oo la jeclaada sala allahu aleh ali min aliimaani iimaanka inuu ka mid yahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka kow iyo labaatanaad can anas bni maliki radia allahu tacala anhu ardahu qal wuxu yhi anas qaala abiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu alayh waali waslem laa yuminu axadukum midkiina allama rumeeya xataa akuuna ilaan ka ahaado axaba mid la kalgacaylo badan ilayhi isaga xaggiisa min waalidihi waalidkii isaga dhalay iyo wawaladihi canugii isaga u ilaa qofka intaas uu muxuu ahay nabi maxamed ka jeclaada sala allahu calayhi waalihi wasalam iimaan meesha kuma haayo weeyaan alqaadi ciyaad raximah llah kitaab wuxuu leeyahay siyaanatu muslim la hal mujalad ayuu leeyahay raximah llah markuu sharxayay wuxuu ku leeyahay maxabada la jeclaado qofka waxa weeyaan waa saddex nooc maxabada ama kalgacaylaha waa saddex qaybood tan koobaad waa maxabo qofka uu jeclaada waalidkii isaga dhalay maxabada ayada waxaa la yihahdaa maxabatu ijlaalin wa icaam waa weynayn iyo qiimayn jacayl noocaas ku dhisan weyaan tan labaadna waa maxabada loo yaqaano maamed maxabatu ishfaaqin waa maxaba unaxitaan iyo udhimrin ku dhisan weyaan iyo unaxitaan maxabadana waa maxabada qofka uu canugiisa jeclaado maxabada saddexaadna maxabata mushaakala la yihahda ayuu leeyahay waa maxaba dadka muxuu ahaa ay iyaga isu gudbiyaan oo kan kanu jeclaan kana kanu jeclaan ummadda tan udhexaysa weyaan ta iyada marka waxaa weyaan nabigeena sala allahu aleyh marka wuxuu leeyahay nabigeena sal l slem maxabooyinkaasoo dhan wuxuu ku soo ururiyey hal shay ta maxay tahay waa maxabada nabiga caleyhi salatu slam marka dadka jacaylkooda noqotaya canugaada jacaylkiisa noqotaya waalidka jacaylkiisa noqotaya maxabo kasta haddii mxuu ahay maxabo nabi maxamed waay aleyh slat slam oo laga hormarin waayo macno kuma dhisno weyaan ayb xadiidka laba iyo labaatanaad can cabdilaahi bni hishaam waxaa laga wariyey cabdilahi bni hishaam ibnu zuhra ibnu cuhmaan alqurashi taymi weeyaane hooyadiis isagoo yar ay nabigu ugeysa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabiga madaxiisa gacanta mariyey lama mubaayacoonin canug yar ayuu ahaa wuxuu dhashay hijrada nabigeena marka ayd sala la slm afar ayuu dhashay ilaa zamankii sayid mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu tacala canhu arda bitaxdiid waqhtiguu dhintay maahan laakiin xilligaasna wuu soo gaari wuu noolay weyaan radia allahu tacala canhu arda saxaabigaas cabdilahi bn hishaam qaal wuxuu yidhi cabdilahi bn hishaam kunaa waxaanayna maca nabi nabigaan la jirnay sala allahu calayhi waali wasalam wa huwa nabigan aakhidun isagoo ku dhegan biyadi cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhu sayid cumar gacantiisusaa nabigu uhay calayhi salatu slam faqaala lahu cumaru cumar wuxuu u yidhi yaa rasuulalahi ow la anta adiga ayaa axabu lakalgacayla badan ilaya ani xaggayga min kulli shayin wax la arka adaan kaa jeclahay ilaa min nafsii naftayda mooyane wax walbaan kaa jeclahay lakiin naftayda kaama jecel waa macneeda faqaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa maya laa maya weeyaan waladii alli baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugantahy weeyaan xataa akuuna ilaa ka ahaado axaba mid la kalgacaylo badan yahay ilayka adi xaggaada min nafsika naftaada ilaa naftaada adiga jeclaato waxaa weya xaaladaada iskuma aadano weeyaan faqaala lahu cumar wuxuu yidhi fainahu shaniga wuxuu yihi alaana hadda e wallahi baan ku dhaartay laanta adiga oo nabi maxamed alayh sala slam ayaa axabu lakalgacayla bani ilaya ani xaggayga min nafsii naftayda faqaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam alana yaa cumar cumarow hadda ayaad wixii waajibka ahaa ku dhawaaqday ood caqiidaysatay weeyaan saas ayuu leeyahay nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam marka nabiga jacaylkiisa heerkaas ilah uu ka gaara sala allahu aleh waali wasalam iimaanka kaamil ma noqonaayo iimaanka kaamil ma noqonaayo jacaylka nabigana waxaa mxuuha la mid ah oo booskiisa maanta jooga sunadiisa qofka inuu jeclaado itibaaciisa weyaan halkaas ayaa marka laga eegaya qofka nacam calaamada marka xubiga nabiga waa itibaac qof nabiga jecel alayh slat slam carabka ka sheegani oo weliba dadka kula dagaalami sunadiisana mxuu aha ku tumani danna aan kalahayn u burburini weliba dadkeedin la dagaalami warkiisa waxaa weyaan waa qof waxaa weya iska sheegtay nin walbu iska hadli karaa saas weyaan xadiidka saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka qaal nabigan wuxuu yidhi min ashaddi ummatii ummadayda ku ugu daran ayay ka mid ahaadeen liani xuban xagga naasun dad baa ka mid ahaaday yakuunuuna ahaan doonaan gadaashay dad gadaashay imaan doonaan ayaa waxaa weeyaan jacaylka lii jeclaada ku ugu jacaylka badan ay noqon doonaan weyaan yowadu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay uu mxuu ahaa tamaninayaa low ra'aani inuu igu arka biahlii biahlihi ehelkiisa inuu igu arko iyo wa maalihi maalkiisa maalkiisoo dhan iyo ehelkiisoo dhan inuu idhaafsado oo maalkiisa u lahaa iyo ehelkiisoo dhan inuu bixiyo si aad nabi maxamed cala slat slam u arka rag noocaas tamanin doona ayaa imaan doona kuwaas ayaana igu jacaylagga igu jacaylka badan ayay ka mid yihiin ayuu nabigu yihi sala allahu aleh ali wasalam nacam xadii marka imaamku um, uh, wuxuu leeya xafidahu llah almaru maca man axaba xadiidka ahaa oo kun afar boqol iyo afar sideetanka ayuu soo qaatay waxaa kaluu soo qaatay kun afar boqol iyo soddon xadiidka ah oo noo imaan doona insha allahu tacala xubu aladii xudda fi lkhamri ninkii khamrada lagu xaday oo kadibna ay muxuu ahaa maa akara maa yutaa bihi lacanahu llah maa akara maa yutaa bihi kadibna nabigu uu yidhi may war ka istaaga saa ma ahan soo ma ogedin inuu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay sala allahu aleh ali waslem waa nin khamro ka dhargay oo laxada markaasu nabig wuxuu leeya ilahay rasuulkiisu jecel yahay balarka marka wax sahlan maan baabka isaga kadalika xadiid kun boqol iyo todoba iyo labaatanaad fii xubi maa kaana yuxibuhu sala allah alay slam nabiga wuxuu jeclaan jiray in la jeclaada xadiidka anas ibn maalik radi allahu tacala anu ardaha oo noo imaan doona isna wuxuu anas jeclaan jiray dubaaga shayga la yidhaha bocorka bocorta oo maraqa lagu samaysta ayuu aad u jeclaan jiray kadibna wuxuu caddeeyey in nabigeena sala allah alay slm nin khayaad ah oo muxuu ahaa eh, ragga dharka tala ah inuu nabigu yeeray kadibna oo muxuuaha maraq u diyaariyey maraqi waxaa ku jira dubaaga markaas waxaana ku yidhi nabiga dubaagi iyo qarihii bahalkii cafwan bocorti daba socda oo saas meel alle meeshay taale ka qaadana maalintaas kadib ayaa marka waxaa weeyaan qaraha aad baan u jeclaaday saas ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda bahalkan la yidhahda bocorta cafwan baab amru bimacruuf anahyi can lmunkar baabkan wuxuu u baab yahay almru bilmacruuf wanaag oo laisfar ayuu u baab yahay iyo wanahyu iska reebid laiska reeba can lmunkar imaanka ayuuna kamid yahay limacluumiya caqiidada ayuu kamid yahay qeyb ka ah weyaan acmaasha qeybo badan qofka aanan ka naxaynin oon ka xanuunsanaynin diintan oon wanaaggeeda faraynin samaanta xumaanteedana xumaanta lagu samaynaan aan reebaynin iimaanka wax ka maqan sooma caqiidadiis waxbaa ka dhiman xadiidka afar iyo labaatanaad can nucmaan bashiir waxaa laga wariyey ibnu sacd ibnu thaclabata alkhasraji abu cabdilaahi weeyaan awalu mawluudin lilansaari bacda alhijra biarbacati ashhur waa ninka ugu horreeyey oo reer ansaareed u dhasha magaalada madiina markii lasoo hajir kadib qof reer ansaareed oo dhasha canug ugu horrey ninka la yihahdo annucmaan ibn bashiir radi allahu tacala anu wuxuu geeriyooday lix iyo shan iyo lixdankii hijrada nabigan marka sala allahu aleh ali waslem can nabi wuxuu ka wariyey nucmaan ibn bashiir radia allahu tacala canhu nabi wuxuu ka wariy sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi mathalu lqaa'imi qofka u qofka u taagan tusaalihiisa calaa xuduudilah xuduudka ilaahay u taagan oo inaad ku dhaca iska dhowra oo ilaaliyo ilaalinteed u taagan wayaan iwalwaaqici fiiha kan ku dhaca oo xuduudda alle iyo soohimada alle u dhigay jeexa oo taraara oo tallaabsada oo gudba tusaalahooda wuxuu yahay ka maali qowmin qole oo kale qoladaasoo istahamu u qori tuurteen calaa safiinatin calaa rakuubi safiina doon fuulitaankeed ay qoriteen doonta marka waxay leedahay laba dabaq dabaq kore iyo dabaq hoose marka dabaqi kore waay qaadaysa tusaale ahaan boqol dabaqa hoosena waxay qaadaysaa boqol boqolna waxaa weeyaan qorituurka wuxuu ku dhacay kor boqolna hoosuu ku dhacay marka qisada way noo soo socotaa laakiin qorituurkaas waxaa loo qorituurinaa inta kor fulaysa iyo inta hoos fulaysa ayaa loo qorituurina weyaan calaa safiinatin safiina u qorituurteen wayaan fa kadibna uu ku dhacay uu helay bacduhum barkood aclaaha qaybta hore qaybta kore wa bacduhum barkoodna asfalaha qaybta hoose fa kaana u ahaaday aladiina kuwii fakaana uu ahaaday marka aladiina kuwii fii asfaliha qaybta hoose ay ku dhacday qorigooda ku dhacay ida staqow markii ay waraab dalbaan min almaai biyaha oo inay biyo soo dhaansadaan damcaan maruu waxay soo maraan calaa man fawqam dadka ka sarreeyey jarajarta ay soo fuulaan kadibna ragga meesha sala saarnay ay kasoo tallaabsadaanoo kadib halkaas ay yimaadaan fa qaaluu marka dambe waxay yidhahdeen markii ay arrintii dhowr jeer saa sameeyeen ayaga iyo aswaraysto qaybta hoose joogay fa qaaluu waxay yidhahdeen jeexano oon duleyshanno nasiibina qaybta nagaan hooso aan leenahay oo muxuu nagu dhacday haddii aan jeexannoon muxuu duleyshanno kharqan duleelin iyo jeexitaan awalam nudi aanan dhibin man fowqana cidda naga sarraysa dadkaan aan ka tatalaabsanayna aanan ku dhibaataynin lakaana xasan arrin wanaagsan bay ahaan lahayd nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay slam fain yatrukuum ay iskaga tagaan dadki haddii ay iskaga tagaan wamaa araaduu ama iska deeyaan fain yatrukuum haddii ay iska deeyaan iyo wamaa araaduu wixii ay dooneen oo kharqiga aha duleelinta haddii laskaga tago laiska dhaafo halakuu jamiican dhammaantood way halaagsamayaan waxay u halaagsamayaan ayaa muxuu ahaa tiimbanaysa oo biyaha galaysa weyaan wain ahaduu calaa aydiihim gacmood haddii ay qabtaana najow way badbaadayaan wanajow jamiican dhammaantoodna way badbaadayaan macnaheeda waxaa weeyaan munkarka wuxuu jeexayaa wuxuu baabi'inayaa in ummadda badbaadadeeda ay jirto ay baabi'inaya oo dadka iyo bulshada doon ay saaran yihiin doonta ayada cidda marka toosan oo diinta ilaahay ku toosan waa qofka doontaas badbaadadeeda iyo muxuu ah ka murga qofka qalloocsanna wuxuu rabaa inuu doonta ayada ah duleeliyo si loo halaagsamo amaba uusan u qasdin laakiin ficilkiisu ku duleelinaya marka qofka xumaan hadduu u sameeyo xumaanta ayada ahna laga qaban waayo waxaa dhacayso marka ummadda inay wada halaagsamaan weeyaan nabigeena sal l slm xadiid saxiixa wati uu leeyahay waxaad qabanaysaan qofka daalimka gacantiisa qabanaysaan ood qabanaysaan haddii aadan qabanin odan samaynin ilaahay wuxuu muxuua xaqiiqo ku yahay ama dhow inuu inku sallida waxa weeyaan cuquubo iyo ciqaab kadibna gacmaha aad kor u taagtaan ninkana ajiibin aw kamaa qaala sala allahu aleyh ali marka arrinta ayada marka xadiidkan waa axaadiista ugu khatarsan oo ka warramaysa ummadda badbaadada in loo wada taagnaado oo nin walba xilka saaran uu guta in loo baahan yahay adilada tirada badan oo tusaysa adilada ugu cadcad ayuu ka mid yahay weyaan xadiidka shan iyo labaatanaad can ariq ibni shahaab waxaa laga wariyey ariq ibni shahaab ibnu cabdishams alaxmusi albajali alkuufi wayaane ra'a anabiya sala allahu aleyh ali waslem ninkaas nabiga ayuu arkay wuxuuna geeriyooday siddeetan iyo labadii amaba saddex iyo siddeetankii labadaas sano ka mid ayuu geeriyooday radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi awalu man bada'a qof bilaaba waxaa u horreeyey bilkhudbati khudbada bilaaba yowma alciidi maalinta ciidda ah qabla asalaad salaada ka hore in la khudbeeya cid marwaanu ay marwaan ibnu xakam ninka la yidhah ayaa u horrey weeyaan kow fa qaama ilayhi waxaa u istaagay markii ninka marwaan ahaa rajulun nin akhyaara u istaagay oo diintii ilahay u qiinoona subxaana wa tacala ila nabigeena calayi slat slaam jidkiisa iyo ariiqiisa waa in maalinta ciid ah khudbada ay dambayso salaadan ay horrayso weyaan nin diinta u qiinoona ayaa marka u istaagay marwaanow salaada ayaa ka horayso ee khudbada ma horeysa ayuu ku yiri radia allahu tacala anhu arda fa qaala wuxuu yidhi qad turika waa laga tagay maa hunaalika halka wixii ahaa iyo baabka isagaa waa laiska dhaafay faraha lagala baxay oo wax badan baa ka dambeeyo maslaxa ayaa ku jirtooo ummaddii ayaa waxaa weye khudbadaa dhegaysanayninoo waa layskaga tagay oo khudbadii ayaa dib ayaa horey lasoo mariyey si ay u dhegaystaan salaadana dibbaa lasoo mari weyaan salaadana dibbaa lasoo mariyey oo khudbadiiaa lasoo hormariyey qad turika maa hunaalika culimada qaar waxay leeyihiin nimanka ayaga eh, dad badan oo necab ayaa joogay dadka ayaga marka markii salaada la tukado waa jiray keligood baa mesha kusoo hari jireen ilaan ragga khulafada marka iyadahana ama madaxda ahaa iyaga ayaa salaaddii bixin jiray dad culimo ayaa ahayn intooda badan oo diinta yaqaano iyaga ayaa khudbad akhrin jiray marka wahaa kada marka qad turika maa hunaalika waxaa halkaas yeelay ama wixii saas ahaa waa laysaga taga weyaan faqaala abu saciidin abu saciidin alkhudri wuxuu yihi radi allahu tacala anhu arda ama hada kan faqad qadaa wuu gutay maa calayhi wix dushiisa ahaaday waajibka saarnaa oo xumaanta inuu reebo tabartiisi wuu la imaaday man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisaanihi waa la imaaday weeyaan arabkiisa ku dooriya faqad qadaa ma calayhi wuu gutay wix dushiisa haday weyaan samictu rasuulah baan ka maqlay sal sl yquul isagoo leh man ra'aa qofka arka minkum adinka idin mid a ah munkaran xumaan falyuqayiru ha ku dooriya biyadihi gacantiisa fain lam yastati haduusan awoodin fabilisaani carabkiisa ha ku dooriya fain lam yastati haduusan awoodin fabiqalbihi qalbigiisa haka naca oo ha ka inkiro weyaan wadalika qalbigaas oo laga inkiro laga nacna adcafu liimaani iimaanka inta ugu tabarta daran oo ugu hoosaysa weyaan iimaan hooseeya inaad xumaan aragto ood ka qiiroon weyda oo qalbiga ka nici weyda meeshaas iimaan ma yeella weyaan xumaantaan ad arkaysaan oo yaacaysa haddii caadi ay ku noqdaan iimaanka meesha waa ka baxay arrinta ayada waa muhiim marka miisaanka iimaanka miyaad rabtaan iimaankaada meeshuu jooga geejka u gaaray iyo martabada aad jooga xumaanta ma ku dhibaysaa oo ma ka xanuunsani oo marar qaar ma la hurda weyni oo si aad yeelata ma garan weyni oo muxuu ahaa dhiigga ma kugu kici ahlan wasahlan iimaankaada aad buu fiican yahay laakiin danka ma lihid dhinac baad ka raacday yakhuuduuna macahum aad ka mid noqotay markaas iimaankaada waxaa weeyaan dib ugu noqo dib u sifay wax badan baa ka hadlaysa markaa weyaan xadiidka lix iyo labaatanaad can usaamata zayd weeyaane abu muxamed ibni zayd ibni xaris alkalbi weeyaan alqadaaci wuxuu dhashay hijrada nabigeena ka hore todoba sana ayuu dhashay todoba sana ayuu hijrada ka horeeyey wuxuuna geeriyooday afar iyo waxaa weeyaan kontonkii hijrada nabigeena ayuu geeriyooday sala allahu aleyh wasalam waa ninkii nabigeena calayhi salat intuu ciidan u dhiibay dhanka shaam loo diraayey isagoo ciidanka isaga ahaa muxuu ahay diyaar uu yahay weli uusan magaalada madiine ka fogaanin uu nabiga xanuun ku darsaday nabiga u geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kadibna ciidanka isaga ahaa isagoo sideed toban sano jir ah kadibna loo dhiibay mar labaad oo abubakar oo ballanti iyo muxuu ahay calanka uu nabiga xiray ma furay intuu yidhi uu diray weyaan radia allahu tacala an arda waa nabiga kii uu jeclaa aabbihii isagaba nabiga aad u jeclaa sala allah alay waslem qaala wuxuu yidhi usaama ibnu zayd samictu rasuula baan ka maqlay sal la slm yquul isagoola yuja-u waxaa lala imaan doonaa birajulin baa lala imaan doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayaa la keeni doonaa fa yulqaa kadibna waxaa lagu tuuri doonaa fi naar naar baa lagu tuuri doonaa fa tandaliqu kadibna waxaa soo shubmaysa oo soo hoobanaysa oo soo daadanaysa aqtaabuhu madhicirkiisa madhicirkii o dhan iyo urkujirtii o dhan ayaa dhulka imaanaysa weeyaan ciyaada bilah fi naar naartay kusoo daadanaysa fa yaduuru markaasuu ku wareegsanayaa shiidmarihiisuu wareegto waxyaaba lagu shiidan jiray horaan ragga in badan ay soo gaarina laga yaaba oo raashinka lagu shiita laba dhagaxoo isdul saaran dhexda laga duleeliya oo saa loo wareejiye oo mxu ah lagu shiidan jiray shiimahan waxaa ma jirin ayaa dameer wax lagu xiri jiray kadibna amaba awrtaa lagu xiri jiray kadibna saasay uwareesaasuu wareegeysanaya qofkii marka urku jirki madhcirkiyaa soo dhacay kadibna saasuu qofki u wareeganaya wayaan ciyadan billah waa naarta gudaheedii o fa yajtamicu kadibna waxaa usoo uruura u yimaada iskugu yimaada ahlu naari ahlunaarka ayaa calayhi isugu yimaada xanuunkii ayagahay way hilmaamayaan ninkii ay u imaanayaan fayaquuluun waxay leeyihiin yaa fulaanu war hebelow ay fulaanu hebelow maa shanuka maxaa kugu dhacay maxaa ku daaray alaysa miyaadan ahayn kunta mid ahaa ta'murunaa midna fara bilmacruuf wanaaga midna fara somaadan ahayn aw watanahana naga reeba can lmunkari xumaanta naga reeba somaadan ahayn qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aamuraku mid idin fara bilmacruuf wanahaakum aan idinka reebi jiray can munkari munkarkaan idinka reebi jiray waatiihi waan la imaan jiray xadiidkaas waa xadiid halisa ah weeyaan culimada ducaadda mucalimiinta dadka khayrka ummadda fara xadiid ugu xanuun badan oo ugu cabsi badan ma jiro weyaan aayadda kale haddii lagu diro ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun haddii lagu darona waaba kasii daran weyaan marka aayaddan iyo xadiiskaas qofka daaciga iyo qofka culimada iyo qofka muxuu ahaa aalibcilmiga iyo qofka dadka khayrka u sheego muwajih ah waa inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo ay ku dhegan weeyaan nacam baabu limaani imaan ayuu baab walisaan baabu liimaani imaanka ayuu u baab yahay iwa alislaam islaamnimada walixsaan ixsaanka weyan xadiidkii mashhuurka ah oo la yaqaano qiimaha badnaa oo diintii o dhan lagu soo aroori lagu soo arooriyey ayuu halkan imaam keeni doonaa caleyh xafidahullah xadiidka toddoba iyo labaatanaad imaam muslim ayaa wariyey can cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhu ardahu qal wuxu yhi cumar baynamaa goor naxnu anaga cinda rasuuli rasuulka alla aan agtiisa joogna daata yawmin maalin maalmaha ka ah id alaca waxaa nagu soo budyiri oo nagu soo baxay rajulu nin baa nagu soo baxay shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisa cadaanta uu qaba aad ay u daran tahay shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgoodana oo aad muxua u daran yahan weyaan aad u timo madow aadna u dharcad laa yuraa aanan lagu arkaynin oon laga dareemaynin caleyhi dushiisa asdaru safari safar calaamadiis basaasnaan iyo boor iyo waxyaabahaas aan laga garanayn iyo daal iyo walaa yacrifu mina uusan garanayn axadun qofna qof annaga naga mid oo yaqaanana lama arka weyaan waqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow ahbirnii iga warno can islam islaamnimada khabar iga sii cafwan walaa yacrifu mina uusan garanayn axadun axad xataa jalas ilaa uu ka fariisto ila nabiy nabiga agtiis uu ka fariistay sala allah alay kadibna fadhi kuma ekaanin faasnada wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi labadiis jilbood ilaa rukbatayhi nabigiis nabiga labadiis jilbood ayuu saa ugu tiiriyey jilbihii nabigoo ayuu jilbihii dhan kale kaga soo tiiriyey saas ayuu kaga soo tiiriyey weyaan kow wadaca wuxuu saaray kafahi labadiisa calacaloodna wuxuu saaray calaa fakhdayhi labadiisa bowda ayuu saaray bowdada la saara waxaa weeyaan waa ninkii timaha madoobaa oo dharka caddaa bowdooyinkiisii iyo wuxuu isdul saartay iyo calacalihiisi ee macnaheeda maaha calacalihi ayuu nabiga saa dul saaray macnaheeda maaha wey edabdarra waata ayada saxna ma ahan mana dhacdeen mana dhicin qaala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow ahbirnii iga warram can islaam islaamnimada faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal l slm alislaam islaamnimada an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa ana muxamedan nabi muxamedna rasuulula rasuulka alle inuu yahay wa tuqiima salaata salaada aad ogtid watu'tiya zakaat zakada aadaad bixisid watasuma ramadaana ramadaanka aad soontid wataxuja aad xajisa albeyta beytka alla aad u xajisa in istaacta ilayhi sabiilan haddii aad wadda u hesha weeyaan waa zaadkii waa raailadii la fuuli lahaa waa ariiqii amnigiisi waa waraaqahan beryahan baasabooradan waxyaabahan la midka ah iyo waxyaaba iyo iyo istidaacada jasadiga ah jirka oo qofki inuu mxuu ahaa caafimaad qaba waxyaabahaas ayaa istidaacada ah weyaan qaala wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay qaala wuxuu yidhi cumar faajibnaa lahu waxaan la yaabnay faajibna waan la yaab lahu ninka ayaan la yaabnay yasaluhu nabiga ayuu su-aal weydiinaya wayusadiqu kadibna u rumaynaya nin hadduu ku yidhahda ni waxaas ka waran markaad u sheegtay aad ku yidhahda waa runta waxooga la yaabi mogta qala wuxuu yidhi faahbirnii iga waran can iimaani iimaanka iga waran qala wuxuu yidhi an tumina waa inaad rumaysa billahi alla weyne wa malaa'ikatihi mala'igtiisa wa kutubihi kutubihiisa iyo wa rasulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira maalinta qiyaamo weeyaane wa tumina waa inaad rumaysa bilqadari qadarka kugu dhaca oo yimaado khayrihi kiisa wanaagsan iyo wa sharihi shartiisaba inay rabbi xaggii ka ahaatay oo meel kale aan lagaaga imaanin waa inaad rumaysa intaas ayaa iimaanka tiirarkiisa weeyaan qala wuxuu yidhi sadaqta wa la wanaajiye qaal wuxuu yidhi an tacbuda waa inaad caabudo allah alla weyne kaanaka waaba adigoo taraahu arka kaanaka sida adigoo taraahu arkaysa weyaan fain lam takun haddii aadan ahayn taraahu mid arka fa inahu alla weyne yaraaka wuu ku arkaa qaal wuxuu yidhi faahbirnii can isaaca intaanan saacad u gudbin maraatibtaas diinta marka alislaamu waaliimaanu walixsaan martabada ugu sarraysa waa ixsaanka waa inaad alla markaad caabudaysa adoo fiirina oo kale aad u caabudo tan labaadna waa iimaankii an tumina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi warasuulihi walyowmi alakhir wa bilqadari khayri wa sharihi tan marka waxaa u sarrayso alixsaan martabada koobaad tan labaadna alimaan tan saddexaadna alislaam weyaan saasay ukala sareeyaan saasay ukala sareeyaan markasaa in loo ogaado weyaan o qaala wuxuu yidhi faahbirnii iga waran can saacati saacadda qiyama iga warran qala wuxuu yidhi mal mas-uul kan la weydiina canhaa qiyaamada laga weydiina xaggeed ama saacadda qiyaama biaclam mid faahbirnii iga waran can amaaraatiha calaamooyinka lagu garta iga waran qaala wuxuu yidhi an talidi waa inay dhasho alamatu addoontii rabbatahaa sayadadeeda sayid sayadadeeda oo ayada sayidku ah maxay ta macnaheeda addoommaha badan doona kadibna raggii addoommaha lahaa ayaa islaamihii addoommaha ahaa la dhaqmi doona kadibna ilma ay dhali doonaan ilmahaas marka waxay ka dhigan yihiin maadaama ayada addoon ay tahay canug sayidkeeda uu ka dhalay inay sayid u tahay saas waxyaaba badan ay culimada ku sheegaan lakin taasubaa hadda aan insha alla qabsanayna wa an tarawa inaad aragta alxufaata kuwa kabaloyda ah oon kabaha aan xiran jirin alcuraata ee qawnaanta jira ama qawna alcaalata ee ceyrta ahaa oo shirinlaawo shanlaawo eberka ahaa ricaa shaahi aw shaai maxaa idin qoran shaai soo maaha arijirta ahaa xoolajirka ahaa yatataawaluuna ayagoo ku faantama fi bunyaani dhismaha dhismadherarka iyo dhismaqurux iyo waxyaabaas ku faantama weyaan carabaha hadda beryahan aad iyo aad ay ugu jirtaa annagana waana soo gashay qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib cumar ayaa dhihi uma intaa kadib intalaqa ninkuu iska tagay intaas markuu ritay iska dhaqaajiba falabitu kadibna waan nagaaday maliyan zaman ayaa nagaaday aad u dheer uma qaala lii wuxuu yidhi yaa cumar nabiga ay dhaha weeyaane yaa cumar cumarow atadri miaad garanaysaa man qofka su-aasha iweydiinay su-aalihii kala duunaa miyaad garanaysaa qultu waxaan idhi allahu alla weyne iyo warasuuluhu rasuulkiisa yaclamu og weyaan aniga waxba kama aqaan qala wuxuu yidhi fainu kaasaytu jibriilu weyaan aataakum uu idin yimid haddii aad ummadda nebi maxamed tihiin iyo saxaabadii yucallimukum isagoo idin bara diinakum diintiinna weyaan marka xadiidkan waa xadiid aad cadiim u ah sharaxiisan aad u dheeraana in badana lagu soo maray kutubihii yaryaraa marka horaan kaga soconayna insha allahu tacala baabu lwaswasati wa xadiid nafs baab waswasati waswaaska ayuu baab yahay iyo waxadiii nafsi nafta sheekadeeda ayuu baab yahay oo nafta waxyaabaha ay kugu sheekayso iyo xukunkeeda iyo wixii khatar ah iyo wixii dhibaato aanan keenaynin iyo haddii ay waswasada timaad sidii loola dhaqmi lahaa adilada kuso arortay iyo imaamkale kuso aroonaya wixii uu ka gaaro weeyaan xadiidka sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi sal slm qala nabigan wuxuu yidhi ina allaha la weyne tajaawaza wuu ii dhaafay uu ka cafiyey can ummati ummadayda wuxuu ka dhaaf ka cafiyey maa shay ayuu ka cafiyey xadaat ay u sheekaysa bihi shayga isaga anfusuhaa nafyaalkeeda ay ugu sheekayso wixii naftooda ay ugu sheekayso oo nafta uun gudaheeda uun ku kooban oonan bannaanka usoo bixin ilaahay ummadaydu wuu cafi weyaan maa lam tacmal intaynan arrinta ayada ku camalfalin waswasadii haddii camal ay u rogin oo mxuu ahay ay la imaanin shaqo aw tatakalam aynan ku dhawaaqin ay ku hadlin weyaan haddii marba uun inta uun meelahaas uu ku wareegana oo laakiin aadan carabki iyo xibnihii aadan ka samaynin allah subxana wa tacala ummadaydu u dhaafay ayuu nabiga alayh salatu slam ayb xadiidka sagaal iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yuri jaa naasu rag baa u yimid ama dad baa u yimid oo min asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa kama sal slem jaa waxaa yimid ah naasun dad baa yimid oo min asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa ka mid ah ayaa yimid weeyaan waxay u imaanayan nabiga u imaanayaan fasaluuhu kadibna nabiga maa shay ayaan ka helaynaa yatacaadamu yatacaadamu wax weynaysto yatacaadamu uu weynaysto axadunaa midkanaga uu weynaysto an yatakalama bihi inuu ku hadlo midkanaga qalbigiisa wuxuu ka heli iyo naftiisa wuxuu ka heli wax inaad ku dhawaaqa aad ula weyn oo culayskooda iyo qaabdaridooda aan la awoodi karin in lagu dhawaaqo oon lagu hadli karin ayaan qalbiga ka helaynaa nabi allow kow qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slaam waqad wajadtumuuh waqad wajadtumuuh miyaad hesheen oo xaqiiq ahaan miyaad arrinta ayada aad dareenteen oo waxyaaba naftiinna ku weyn oodan ku dhawaaqi karin aad ka dareenteen inaad ku dhawaaqdaan waa idinla weynaad soomahan qaala waxaa yidhi nacma qaala wuxuu yidhi daalika isaga sariixu liimaani iimaanka caddayntiisa iyo tusaalihiisa cad weeyaan inaad wax aad ah, qalbiga ka dareentaan oo naftiina ka heshaan kadibna wixii ay idinla weynaad inaad ku hadashaan weynaanta iyada ah iyo waxaas inaad mxuu ahay aad ku dhawaaqi karin aad qalbigiina ka heshaan ood ku dhawaaqi weydaan oo dhawaaqeeda xataa aad ka xishootaan foolxumida iyo qaabdarida iyo culayska ay qabto taas iyadayaa iimaankii cadayntiisa iyo iimaan cad ah weeyaan ayuu nabi yidhi sala allahu alay ali waslem xadiidka soddonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu qal wuxu abi hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alayh waslem yaati yati waxaa imaanaya shayaan shaydaanka u imaanaya axadukum midkiin u imaanaya fayaquulu wuxuu dhihi man khalaqa kada kaayaa abuuray o man khalaqa kada kaayaa abuuray kadibna maxaad leedahay ilaahbaa abuuray kayaa abuuray ilaahbaa abuuray kayaa abuuray ilaahbaa abuuray kayaa abuuray ilaahbaa abuuray xataa yaquula shaydaanka ilaa uu ka yidhaahda man khalaqa rabbak rabbiga ayaa ume halkaasu kula soo istaagaya faidaa balaqahu hadduu halkaa gaaro oo qofkii halkaas uu ku sinmo falyastacid ilaahay muxuu ah shaydaanka ka magangala falystacid bilah alla weyne subxaana watacala shaydaanka ka magangala oo acuudu bilahi min ashayaan rajim ha yidhaahdo walyantahi ha reebtooma cinda muslim waxaa ku sugan falyaqul aamantu bilah ilaahay baan rumeeyey hadhaha ayuu nabiga yidhi calayhi salatu salaam marka nafta wa amaara bisuu waswaaskeedana ma yara mararka qaar laga yaaba adiyaa ku uumay aabbaha yaa uumay fulaan yaa uumay ilahbailahaga lafsi yaa uumay halkaas inuu kula istaago marka halkaas baabka ay gaarto waxaad saaranta marka halkaas jahaname gowgeeda qofkusaa u saaran yahy inaad kugu tuuro waba kaagama gaallimana waba kaagama dhino marka ayada ilaahay haka mangalo waxaa weeyaan hana ka reebtooma aamantu bilahina ha yihahda sidii riwaayadaha qaar ay sheegayaan weyaan baabu kitaabati alxasanaat xasanaadka qoraalkooda ayuu baab yahay iyo wasayi-aati xumaanyaalka la qoro wanaagyaalka oo addoonka la imaado in la qoro xumaanyaalkau la imaadan la qoro ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka kow iyo soddonaad an ibni cabaasin waxaa laga wariyey cabdullaahi bni cabaas ibni cabdilmualib ibni hashim weeyaan xabru lummati turjumaan lqur'aan ummaddan muftigeeda qur-aankana fasira weeyaan nabigeenana sala allahu alay waslem kamaa cinda albukhaari wa muslim wuxuu ku yidhi allahuma faqihu fi ddiin riwaayaad sunan ku suganna waxaa weeyaan wacalimhu taawiil ayaa ku sugan ilaahu diinta fahamsii tafsiirka qur-aankana bar ayaa ku sugan weeyaan nabigeena sala allahu aleyh aad buu u jeclaa ugu duceeyey dhalashadiis waxay ahayd hijrada nabigeena alai slat slam saddex sano ka hore daaif ayuu ku geeriyooday markii hijrada nabigeena ahayd alai slat slaam sideed iyo lixdankii culimada saxaabada ayuuna ka mid ahaa dhan walba qur-aan noqotaya iyo xadiid nabi noqotaya iyo fiqi noqotaya iyo dhanay noqotaba nin sahlan ma ahayn radia allahu tacala canhu arda isagoo weliba canug yar ayuu sayd cumar radi allahu tacala anhu odayaashii ree bader bader xaadiray ayuu keeni jiray oo canug yar isagoo ah markaasay dhihi jireen canuga maad naga bixisid canugaan maxaad noo keenaysaa ilaa marka dambe ayagii isaga aad muxuu imtixaan geliyey imtixaankina ayaga ay ku daateen isagana uu ka baasay weeyaan radia allahu tacala anhu arda can ibni cabbaasi radi allahu tacala anhuma can nabina wuxuu ka wariy sal slam qa fii ma xadiid yarwi uu ka wariya nabigeena calayi slat slam can rabbi rabbigiisuu ka wariy qaala rabbi wuxuu yidhi can rabbihi rabbigiisuu ka wariya caza wajal qaala wuxuu yidhi nabigeena qaala maxaa idiin qoran qaala qaala miya qaala nabigeena wuxuu yidhi qaala ay qaala allahu alla wuxuu yidhi in allaha la weyne kataba wuu qoray alxasanaat wanaagyaala wuu qoray iwa sayi'aati xumaanyaala uma bayana dalika arrinkaasaga wuu caddeeyey faman hama qofkii damca bixasanatin wanaag damca oo qalbiga ku qabta falam yacmalha kadibna aanan camalka isaga ayla imaanin oo xasanadii aanan samaynin katabaha allahu alla u qora lahu isaga cindahu agtiis wuxuu ugu qoraa xasanatan kaamilatan xasano kaamila xasano iyo wanaag ayaad qalbiga inaad ku qabatay aad damacday sigiiska inaad ku qabatay sigiiska dhismihiisa ayaan aniga qabanayaa waad awooda weyday tabarba ma hayso marka xasanadii waa laguu qori o fain huwa isaga hama hadduu damca biha iyada uu hamiyo ow camilahaa kadibna camalka isaga uu imaado wanaagii katabaha allah alla qor lahu isaga cinda agtiisa cashra xasanaat toban xasana ayuu qoraa ilaa sabci miati dicfin ilaa todoba boqoloo laalaab ilaa adcaafin laalaabya kaiiratin tiro badan camalkaad la imaaday xasanadii waa loo qori waa loo sii toban laabi todoba boqolaa loogu sii dhigi ilaa marka laalaabi aan la gaari karin loo gaarsiiye weyaan taas waa wanaagi waman hama bisayi'atin xumaan qofkii niyada ku qabta oo falam yacmalha kadibna aanan camalkeeda la imaanin xumaantii katabaha allahu allah u qoro subxana wa tacala lahu isaga cindahu agtiisa xasanatan wanaag kaamilatan xumaantii ayaad muxuu ahay la imaaday aad niyada ku qabtay laakiin ilahay dartiis uga taga weyaan ilahay dartiis hama biha hadduu damca oo facamilaha uu camal fala katabaha allahu allah qor lahu isaga sayi'atan xumaan waaxidatan maraatibta marka xasanaadka la hamina iyo sayi'aadka la hamina maraatibteeda waa ilaa afar martaba wakhtiga ayaan noo saamaxaynin lacala inay goor kal noqota laga yaaba xadiidka sheekh wuxuu leeyahay xafidahullah wandur xadiid sagaal boqol iyo xadiid kun laba boqol iyo saddexaad fii kitaabati alxasanaat bicamili niya xadiid muxuu aha arrinteeda ka warrama ayuu muxuu ahaa ku sheegay halkaas inuu jiro waanuu tegi doonaa biidn illah casa wajal xadiidka laba iyo soddonaad can anas بن maalik radi allahu tacala anhu qal wuxu anas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem ina allaha laweyni ina allaha ina allaha laweyni laa yadlimu mu'minan qof mumin kama dulmiya xasanatan wanaag aad la imaada kama dulmiya weeyaan yucii biha wuxuu ku siiyaa yuci wuxuu ku siiyaa biha ayada sababteeda wuxuu ku siiyaa fi dunya adduunyada yucii biha sababteeda ayuu ku siiyaa fi dunya adduunyada dhexdeeda ayuu wanaag oo adduunkii ayaa marka qeybna mxuu ahaa wanaag lagu siini aakhrana wanaag baa lagu siina wanaag aad la ogii wa ama alkaafiru gaalka miya fa waa lagu quudinaa bixasanaati maa shay wanaagiisa ayaa lagu quudinaya xasanaadkeedii camila uu ku camal falay biha iyada lilaah la weyne fi dunya addunyada addunyada ayaa isaga laga hormarina xataa idaa afdaa markuu gaaro oo saara ila alaakhirati aakhira uu gaaro lam takun lahu uma sugnaat xasanatun wanaag oo yujzaa biha lagu abaalmariyo weeyaan marka xasanaadka qofka muminka adduuniya aakhraba waa lagu siini adduunkana waa la siini aakhrana waa la siini oo labada waa laiskugu daray iyadoo muxuu ahaa qowlka alla la raaca subxaana watacaala amaba waxaa u daliila qowl allahi tabaraka watacaala wa man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasanata wa laakhirati xasanata waqina cadaab anar waad aragteen hadda adkaarta iyo salaada iyo wa lala imaada qofka xataa caafimaadkiisa adduunya risiqiisii tawfiiqdiisa wixiisa ayaad rabbi ku toosiya subxana wa waad aragteen markii muxuu ahaa aakhre la gaarana waa la siinaya marka laakiin gaalka wanaagii aad adduunkan kula imaad ilan gaalada wanag badan ay qaar sameeyaan oo aad u tiro badan wanaagii isaga marka ilahay kama dulminayo ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya marka adduunkaas ayuu marka rabbi subxana watacala kusiiya ilan kelimadii ay aakhira furihiia ka maqan tawxiidkaa ka maqan aakhirana janno ma helo qof aanan tawxiid wadanin furahaas qof aan wadanin ha ka yaabin nacam xadiidka saddexii soddonaad can xakiim ibn xisaan waxaa laga wariyey xakiim ibn xisaan xisaam ibnu khuwaylid weeyaan um mminiin khadiija radia allahu tacala an ardaha khadiija bint khuwaylid sooma khadiijo ayaa eedoo ah weeyaan camal fiil ka hor ayuu dhashay mxua eh, saddex iyo toban sana ayuu nabiga dhalashadiisa calayhi salatu salaam ka horeeyey nabiga wuxuu dhashay camal fiil sooma intuusan nabiga dhalin ka hore wuxuu sii joogay saddex iyo toban sana wuxuuna geeriyooday hijrada nabigan marka sala allah alay slam lixdan boqol iyo labaatan sana ayuu jiriyey ayuu jiray markuu muxuu ahaa wanaag badan iyo khayr badan ayaa lagu yaqaanay wakhtigii cunaqabataynta la saar nabigeena sala allahu alay waslam iyo raggii reer bani haashim oo meesha dhawaatiga ah iyo labada burood dhexdooda lagu tagxeray oo lagu cunaqabateeyey ayaa muxuu ahay wuxuu ahaan jiray ragga xiriiriya oy ka dhiman waayeen ayuu ka mid ahay radia allahu tacala canhu arda xakiim ibnu xisaam ayaa wuxuu le qaala wuxuu yidhi xakiim ibnu xisaam yaa rasuula rasuulka allow ara'ayta bal iiga warram ashyaaa waxyaaba kuntu aan ahay mid ku cibaadaysta biha iyada fi ljahiliyati jaahiliyada waqtiga aan gaalka ahaa waxyaaba aan ku cibaadaysan jiro aan loogu dhawaan jiray ka waran sadaqa iyo wixii la midka weeyaan dabcan min sadaqatin sadaqa aw cataaqatin ama xurayn wa raximin iyo qaraabo xiriirin fa fiiha iyada gudaheeda miyuu ahaaday min ajrin wax ajar miyaan ka heli waqtigaan gaalka ah wixii wanaag oon la imaaday waxa mi siinaya wax ma ka helaa weeyaan maadaama haddaan islaamay fa qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam aslamta waad la islaamtay calaa maa shay ayaad la islaamtay salafa oo min khayrin wanaaga wanaaggii aad ku horeeyey waad la islaamtay oo waxaa lagugu buuxinaa miisaanka wanaag ayaa lagu gelina weyaan oo gaalnimo ku samaysay iyo kufri ayaad ahayd laguma yeelay marba qofka culimada waxay taqriiban ay u badan yihiin in qofka gaalka ah wixii wanaagood la imaan jiray xadiidkan iyagoo ka guuraya ka duulayaan wax alle wixii wanaagood la imaan jiray haddii islaamnimada intuu soo gala kadibna islaamnimada ku dhinto in alle intii wanaag ahay oo gaalnimada ku jiray uu samayn jiray ilahi subxana wa taala xasanaadkiisa ayuu ugu darayaa weyaan nacam baabu likhtisaari ku gaabsasho lagu gaabsada cala alfuruudi jamcu fardin weyaan faralada acmaasha faradka bas in lagu gaabsada ayuu baabkan u baab yahay weyaan oo qofka aduu faradka bas ku gaabsada ka warrama salaada cishuu tukanaya hal rakca iskuma taabanayo zakadii ayuu bixin waajibkii hal sadaqa lama baxay soomkii soddonka maalmood ayuu soomi hal sunna kuma daraay wahaakada arrinta iyada bal ka warramasay noqonaysa xaaladda ballageysta marka xadidka afar iyo soddonaad can طalxata ibni cubaydilah waxaa laga wariyey طalxa ibni cubaydillahi ibni cuثmaan ibnu camr ataymi wa alqurayshi taymi ninka waa taqaanaan oo abubakr radi allahu tacala anhu arda ay isku qolan yihiin waa ninkii ka midka ahaa tobankii jannada lagu bishaaray radia allahu tacala canhum ajmaciin nabigeena calayh salat oo gacantiisa jannada ku gatay oo gacantiisa ay qallashay marka dambe siduu nabigu difaac alai slat slam warankii lasoo tuuro iyo mxuu aha fallaarta lasoo tuuraba nabiga iskaga dhigi jira alayh salat muxuu iskaga dhigi wuxuu geeriyooday hijrada nabiga marka caleyh salat slam lix iyo soddonkii dalxa ibni cubaydilaahi ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi jaa rajulu baa u yimid ilaa rasulilah buu yimid sal l slem ninkaas wuxuu ahaa min ahli najdin dhankan najdi riyaad iyo dhankan qashiim iyo dhankaas ayaa najdi la yidhahdaa reer najdi ayuu ahaa aair rasi madaxiisa uu isku hagaagsanen timihii iskuma hagaagsano timo biro oo taagtaagan ayuu wataa weyaan isku aadanin oon la shalaynin oon hagaagsanen weyaan safarka calaamadiisa ay ka tahay yusmacu ninka waxaa la maqlayaa dawiyu sawtihi codkiisa humhumtiisa la maqlaya codkiisa dhawaaqiis waa la maqli iyo mxuu ahay dhicitaankiis waa la maqli humhumtaas waa la maqlayaa walaa yufqahu lama fahmaayo maa yaquulu wuxuu le lama fahmaayo qof baa hadalkiisa waa la maqli inuu hadla lakin wuxuu sheega lama garanay faidaa waaba isagoo huwa isaga faidaa huwa waaba isagoo yasalu weydiina can islaam islaamnimada markuu soo dhawaaday ayaa marka waxaa ogaaday inuu islaamnimada nabi alla islaamnimada iga waran faqala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslam hamsu salawaatin shan salaadood fi lyowm waleyla oo habeenkii iyo maalintii la tukada ayaa islaamnimada mxuu aha waxyaabaha qofka muslimka looga bahanya ka mid ah weyaan fa qaala wuxuu yidhi hal calaya dushay miyay ahaatay eh hayruhaa ayada waxaanan ahayn qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunno falato weyaan sanno inaad sunno falato oo sunno la imaada mooyani wax waajib kuga ama lama arka qaala rasul lah wuxuu yidhi sal slam wasiyaamu ramadaana bisha ramadaan oo la sooma qaala wuxuu bishaad ramadaan soonkiis waxaan ahayn miyaa laga rabaa qaal wuxuu yidhi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunno mooyane qaal wuxuu yidhi wadakara lahu qaal wuxuu yidhi saxaabigii alxa wadakara lahu wuxuu sheegay rasul rasulka al sal l slm azakaad zaka uu sheegay qaal wuxuu yidhi hal calaya hayruha zakadaas faradka waxaan ahayn miyaa laga rabaa qaal wuxuu yidhi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunno mooyane qaal wuxuu yidhi alxa faadbara rajulu ninkii wuu jeestay wa huwa yaquulu isagoo la wallaahi baan ku dhaartaye laa asiidu kama kordhinaya calaa haada warkan aad ii sheegtay intaan aad ii sheegtay kama kordhinaya walaa anqusu kamana yeelaynaya saas ayuu ku dhawaaqay iska tagay marka ninkii islaamnimadii dhanba duduub u qaat waa jimlaystay wuxuu ku jimlaystay in tawxiidka u wata salaadii u muxuu ahaa uu tukada faradka ay shanti jeer zakadii u bixiyo soomkin oo sooma xajna tabcan hadduu maal yeesho tabcan lagu yeelanay intaasuu la galbaday ninkaas wuxuuna ku dhaartay inuusan hal shilin ku daraynin hal sunno inuusan ku daraynin waa la yaab dadka moogta waa kala duwan yihiin subxana allah awaacida bini waa cajiib qaala rasul lah wuxuu yidhi sal l slm aflaxa in sadaqa aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu runkaas nin sheegay liibaan ayuu helay haddii sida ay ahayd laakiin sunantan la tukana waad aragteen salaaddii miiqaada qalbigaaga aad ka baxaya fasaad salaaddii kasoo daahaysa fasaad waxyaaba kugu dhacayaan waxyaaba badan wa markaa jawaabir weeyaan waxyaabahan sunooyinka meelahaas dhiman ayaa maalinta qiyaama lagugu kabay adilo badanna way kuso arortay arrintaa iyada weyaan wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhari muslim ay wariyeen ay soo saareen ayaa waxaa ku sugnaa dakhala janata ninkaa janno ayuu gelayaa in sadaqa hadduu run sheega weyaan marka faradka ma sahlana wax sahlan ma isaga marka xooga in la saaro sunnada xitaa niyadaada haddii ay baxayso meesha ku baxay sunnada noqoto laakiin faradka waa in asaga mxuua mid dambeedka iyo gowsdambeedka lagu qabta weyaan baabdiin baabun baabu diini yusrun diinta yusrun waa fudayd weyaan diintan allah subxana wa tacala waa sahal waa wax aad u badan maaha barasheeda ma dhib ku dhaqankeeda ma dhib dabicitaankeeda ma dhib badna waxaa weeyaan muslimnimada wax dhib badanba ma ahba waa wax aad u sahlan lakiin qof isku dhiba oo waxun adagoo muxuu ahaay aan la mari karin ama wax mxuu aan la tadbiiqin karin ummadda uga dhiga isaga ayaa halaagsan ummaddan waa halaagaya weyaan xadiidka shan iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nebi sal slm bdirxaman sakhri dawsi weeyaane can nebi sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi ina diina diinta yusrun waa fudayd walan yushaada iskuma dhiba oo iskuma adkaya addiina diinta axadun qof ilaa haddii arrintaa ay dhacdo oo isku adkaya qalab diinta ayaa ka adkaato oo duldul ayaa loo ridaa qofka isagaa sida khawaarij ku dhacday oo kale iyo qolyaha maxaa maray nabiga marka amar ayuu bixi sala alla slm wuxuu leeyahay fasadiduu war toosiya oo toosa weeyaan waqaaribuu wa dhadhaweeya oo ma kamili kartaanoo sidii la rabay ma gaarsiin kartaan dhadhaweeya weyaan mxuu aha aad u fogeynina oo meel low keena soo dhadhaweeya wa abshiru war bishaaraysto janno inaad gelaysaan ood guulaysanaysaan ood khayr la kulmaysaan bishaaraysto wastaciinuu waxaad kaalmaystaan bilhadwati aroor ka laha ood cibaadaadka iyo khayraadka aroortu ka iyo waqti hor u kacdaan kaalmaysta iyo warooxati caraabitaan ood u carabtaan iyo wanaaga kaalmaysta weyaan wa shayin shayna kaalmaysta oo min aduljati habeen guurka weliba habeenka qaybtiisa dambe guuritaanka la guura ayaa duljada la yihahda weyaan marka intaasuu nabigeena nugula dadaarmay sala allahu alay waslm marka diintan waxaa aad u ysarin waa cid kastood ku arag diinta inuu isku dhejinaa oo diinta isku adkayna oo diinta ummadda ku adkayna ninka asaga wuxuu khilaafsan yahay manhajka nabigeena sala allahu aleyh waslem ayuu hayaa diintan waa sahal islaamkaanana jannada ay ku wada xaroonayaan insha allahu tacaala nabiga alai slat slam waa lgu yidhi waad garanaysaan waxaan leeyahy islamka ku xaroonayaan laa shaka waa xaroonaya qofka ahlu tawxiid oon shirka la imaanin jannuu galayaa nabigana noocdi alayh salat waa wax cad waadix weeyaan adiladina waa caddahay laakiin waxaa dhici karta in shafaaca uu ku gala waxaa dhici karta in lasoo tatyiriyo oo lasoo dahiro kadibna la janneeyo wamaa ilaa dalika marka ummadda in loo bishaareeyo waa shay muhiim bashiraa walaa tunafiraa marka tabshiirka ummadda wabashir ilmuminiin waxyaabo badanna diintan waxaa mxua tiro badan in ummadda islaamka ah khayr iyo wanaag iyo inay meel fiican gaarayaan in loo sheego adduun iyo aakharaba oo dadkii aanan ciriiri iyo dhibaato iyo waxaa weeyaan baqdin eh, mararka qaar aan fii hayri maxaliha baqdinta laa shaka waa loo bahan yahy qofka waa shay muhiima ah. laakiin in ummaddii ciriiri iyo kooba lagu xarayo wax loo baahan yahy ma ahan diintan waa sahal waana yusri wax dhibaatana ma lahan weeyaan qur-aanka xataa waa tii ilaahay u fuday subxaana wa tacaala in la barto loo yasiray naam ayib xadiidka sheekhi wuxuu noo ixaaleeyey xafidahu llah laba xadiid kun afar boqol iyo laba iyo sagaashanka kun toddoba boqol iyo toddoba iyo kontonka eh, baabu adiin anasixa baabu diin anasixa diinta waa nasixa ayuu baab yahay diinta allah inay nasiixo tahay oy dhimrin la talin naxariis wanaag khayr inay diintan tahay oo qof walba ay u danaynaysa ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka lixii soddonaad waa muttafaqun calayhi can jariir bni cabdillahi waxaa la wariyay albajali almaliki weyaani radia allahu tacala anhu ardaahu isaga qoladiisaba waxay soo islaameen sanadka tobanaad oo hijrada nabigeena calayhi salaa wuxuuna geeriyooday kow iyo kontonka hijrada nabigeena calayhi salaa saxaabada nabiga axaadiista ka waraysa ayuuna ka mid wuxuu yidhi jariir bn cabdillah baayactu waxaan kula ballamay oo bayca kula galay rasuula rasuulka allaan kula galay sala alla slem calaa iqaami asala salaadda ogitaankeeda aan kula ballamay wa itaai zakaad zakada inaan bixiyo ayaan kula ballamay wanusxi inaan u naseexeeyo likulli muslimin qof kastoo muslima inaan u naseexeeyo ayaan kula ballamay nasiixada inaad qofka la talayso waa naseexa waxaa nasiixaha qof meel xun ku socda oo wax xun gadan raba inaad tirahdo waxaan wax sax maahane kan ayaa ku wanaagsan mar inaad tirahdo qof la dhici raba inaad tirahdo war meeshaan lagugu dhicin meeshaana wanaagsan qof waxa weyaan qaloocsan inaad toosiso qof guur u socdo oo meelo mxuu aha ka dhici raba hadaan ka dhici raba inaad soo qabato ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde nasixada abwaab badan ayay gelaysaa weyaan abwaab aad u badan ayay gelaysaa ayb wa fii riwaayati lahuma riwaayad oo buhari muslim ay soo saareen qaala wuxuu yidhi e, nabigeen e, ninka layidhaha jariir baayactu nabiya nabigaan kulama baayacooday sal lla slm cala samci maqlitaan iyo wataacati adeecitaan inaan maqlo amarka oo na yeelo weeyaan falaqananii kadibna nabiga wuxuu ii meeriyey sida canuga loogu meeriyey mxuu ahaa aayadda qur-aanka iyo hada saad ah loo yihahda falaqananii nabigu wuxuu ii meeriyey markii aan muxaala sami wa nabiga aan kula ballamay fii ma staactu saas dhahuu yidhi waxaad tidhahdaa fii ma staactu wixii aan karo wixii aan kara diintana wixii mxuu aha lisfala wixii la kara ayaa lagala imaada la awoodi kara wixii laiska reebana waa laga fogaana iyada awood iyo wax looma shardina waa laga fogaani fajtanibuu baabkeeda waa in laga dheeraado naam ijtinaabka maba dhibadn soo maogdiin nacam wanusxu iyo u naseexayn loo naseexay likulli muslimin qof kastoo muslim loo naseexaya ayaa nabigu kula ballamay sal allah alay slam xadiid kow iyo soddonaad can tamiim waxaa laga wariyey ibnu aws can tamiim daari weeyaane tamiim ibnu aws ibnu kharij alakhmi abu ruqaya weeyaane radia allahu tacala anu ardah wuxuu ahay nin kirishtan oo nasraani ayuu ahaa wuxuu soo islaamay hijrada nabigan markay ahayd sal slm sanad sagaalaad wuxuuna geeriyooday afartan markii hijrada nabigan ahayd sal slam filistiin ayuu ku geeriyooday xadiid aad u cajaaib badan oo xadiisuljasaase la yihahda ayaa noo imaan doona insha alla tacala dajaal uu kaga warrama oo aad u dheer aadna u qaraa'ib badan muxuuha isaga ayaa wariyey dajaalna in la kulmi waya ninka la yihahda muxuu ahaa ninka la yidhaahdo tamiim daari nin waa dajaal oo meel jasiirad ku xirxiran ayuu ugu tagay oo la soo sheekaystay oo war ka soo qaaday isna war uu siiyey barkood noo imaan doona insha allahu tacaala can tamiim daari waxaa la weri ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi addiinu diinta waa anasixatu waa nasixa weeyaan qulnaa waxaanay liman bay u tahay nabi allow yay u tahay qala wuxuu yidhi lilah la weyne walikitaabi kitaabkiisa walirasuli rasuulkiisa walayamati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda wa caamatihim guud ahaantooda ay u tahay weeyaan diintan marka waa nasixa lilah alla in la caabudo on wax lala wadaajinin waxaa weeyaan ayay caddaynaysaa soomaha waa nasixa laakiin markii xaqiiqada loo daadega nasixa way nasiixad aday kusoo noqoni kow sidoo kale kitaabka in la rumeeyo oo lagu dhaqdo oo la xifdiyo ayadna nasiixay diintan u tahay nacam sidoo kale nabiga alla alai sala slam in la raaca in la rumay in la jeclaado in lagu saliyo in loo duceeyo in allahuma mxuu ahaay almaqaam almaxmuud booskii la mahadiyey in ilaahay u siiyo ilahay loo barya subxana wa tacaala nasiixo weeyaan kadalika muslimiinta imaamyaalkooda madaxdooda in la aeeca wanaag wixii lagu aeeca xaqooda la ilaaliyo aan la dulmi ah, mxu aan lagu bixin oo khuruuj aan lagu samaynin diinta caddaynaysa diinta masalka aimada nasixa u tahay ummadda guud ahaanna caamadoodii iyo guud ahaantoodii ayadna diinta nasiixata inay isu naxariistaan almumin almuslim akhulmuslim laa yadlimu walaa yaxqiru huwa wahaakada iyo wix la midka ayada inama almuminuun ikhwa diintaas ayaa marka dhammaan nasiixo wada noqoto way lilaahi walikitaabi walirasuuli waliaimati lmuslimiin wacaamatihim baabka labaatanaad baab lmuslim wlmuhaajir baabu muslim muslim ayuu u baab yahay walmuhaajir iyo muhaajir yaa muslim la yidhaahdaa yaana muhaajir la yidhahdaa qofka soo hijrooday waa kee qofka muslimkana waa kee xadiidka sideed iyo soddonaad imaam bukhaari keliga ayaa soo saaray can cabdillahi bni camr ibni caasi asahmi wayaani radia allahu tacala anhu arda ninka cabdullahi bni camr ibn caas wuxuu soo haajiray aabbihii ka hore ayuu usoo haajiray aabbihiis oo gaal ah oon weli soo islaamin ayuu usoo haajiray magaalada madiina radia allahu anhu arda sanadka todobaad kadib ayuuna soo haajiray aabihiina wuxuu ka yaryahay labaiyo toban sano keliya ka yaryahay oo isaga aabihiis wuxuu dhalay isaga oo labaiyo jir ah labaiyo jir ah waxba nagu guursan karaa <laughs> marka ayuu dhalay weyaan radia allahu tacala canhum jamiican waa aad u xadiid badnaa waa nin aad zuhud badnaa waa ninka muxuu ahaa dhihi jiray raggi waxaa ku jiray soonka inay daa'imaan salaada inay habeenkii dhan ay soo jeedaan oyna saaxin qur inay habeen walba dhameeyaan raggii hawshaas naagaha iyo dumarka inay ka fogaadaan raggii gruubka dhallinyarada ahaa oo xamaasada aadhay ay haysay ninka madaxda ahaa oo afayeenka ahaa oo nabiga calai slat slam xataa iyo isaga ay wadahadallada iyo wadahadalka ay galeen ayuu ahaa radia allahu an arda markii dambena ku calacali jira nabiga nabiga moxamed alai slat slam rusqadiis maxaan markuu weynaaday wixii aad nabiga aad kula ballamay ilaa aad ka dhinta waday radia allahu an arda sidaad kula ballamay qur-aan akhrinta noqotaya salaada soonka noqotaya wamaa ila dalik marka markii dambe ood culsaaday dhibay ku noqotay haddii aan maanta ogaan lahaa nabiga cala slat slaam warkiisaan yeeli laha ayuu ku calacali jiray abu hurayra radi allahu anhu arda qof uu qiray inuu ka xadiid badan asaga ayaa ka jira maca dalika axaadiistiisa u wariyey oo haddana soo gaar taqriban waa todoba boqol xadiid axaadiista abu hurayra waa la faafiyey way faaftay laakiin axaadiista eh, cabdullahi bin camar sida kuwa abu hurayra u faafeen uma ay faafin lidalika hadda waxaa gacanteena ku jira waa todoba boqoloo xadii bas ah weeyaan radia allahu tacala an arda wuxuu leeyahay ninka l cbdullahi bin camr qori jiray qof iga badan asaga ka jira maxaa yeelay isaga qori jiray ana qoraalka ma aqoon mana qori jirin ayuu leeyahay abu hurayra radia allahu tacala anhu arda cabdullahi bin camr bin caas wuxuu leeyahay an an nabig wuxuu ka wariy sal sl qal nabigan wuxuu yidhi almuslim muslimka man qof weeyaan salima ay ka badbaadaan almuslimuuna muslimiinta ay ka badbaadaan min lisaanihi carabkiisa wa yadihi gacantiisa walmuhaajiru qofka hijroodana man hajara qofkii iskaga taga weyaan maanaha wuxuu reebay allahu alla weyne canhu xaggiisa weeyaan muhaajir ma rabtaa waa qofka xumaan ka taga muslim miyaad rabtaa waa qof muslimiinta carabkiisa gacantiisa ka badbaadaan saas ayuu nabigeen cadey sala allahu alay waslem baabu baabu qul aamantu bilah baabkan wuxuu baab yahay aamantu qul waxaad tirahdaa aamantu bilah allaan rumeeyey alla rumayn ayuu baab yahay waa qowl nabigan ule calayh salaa slaam xadiidka sagaali soddonaad can sufyaan ibni cabdilah waxaa laga wariyey ibni abi rabiica ibni xari aaifi weeyaane shan xadiid ayuu wariyay ayaa la yidhahdaa radia allahu tacala an arda e, geeridiisii waqtigiisa lama mxuu ahaa ilaa hadda maan helin e, meelihii madaanta ahayd istiicaabkii iyo mxuu ahaa iyo kitaabkii alisaaba iyo e, kutubti kale oo cilmu rijaalka waan ka firfiriyey lakiin weli maan helin waqti u geeriyooday radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasuula rsulka allow qul lii waxaad ii tiraada fi lislaami islaamnimada iyo hadal ii dhah islaamnimada dhexdeeda hadal ii dhah wayaane laa asalo aanan weydiinayn canhu xaggiisa axadan qof bacdaka adig kaa dambeeya hadal aan qof kaa dambeey weydiinaynin oo igu filan oo qiimo badan oo culayskiisa iyo mxuuah xikmadiisa lah ii dhah qaala wuxuu yidhi qul waxaad tirahdaa nabi m waxaad tirahdaa eh, aamantu waxaan rumeey billaah alla ayaan rumeey kadibna fastaqiim toosnaaw intaas la imow iimaan iyo tawxiid la imaw toosnaan lala imow marka waa hadal guud oo khatar ah fastaqim kamaa umirta waa ti nabiga lagu yidhi alayh slat slam wa min waraa'ihi naxnu annagana kadibna nabiga amarka la siiyey sala allah alay slam annagana waa noo yaallaa weyaan baabu maa yuxibu linafsihi qofka wuxuu naftiisa la jecel yahay inuu muminka kale la jeclaado ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka afartanaad can anas ibn maalik waxaa laga wariyey khaadimi rasuli lah sal slam an nebi wuxuu ka wariyay sal lla l slam qaala nabigan wuxuu yidhi laa yuuminu ma rumay axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu ka jeclaaday liakhihi walaalkii muminka ah oo muslimka ah, muminka la jeclaa muminiinta la jeclaa markaas iimaankaada kaamilu noqonaya baabu sifaati munaafiqiina munaafiqiin sifaadkooda u baab yahay weeyaan xadiidka kow iyo afartanaad can abi hurayrata an nabi wuxuu ka wari sal sl qal calaamada lagu yaqaano iyo tusaalahiisa iyo shacaarkiisa alaatun waa saddex weeyaan idaa xadaa markuu sheekay kadaba beenbuu sheegi imtixaan wa culimo been sheegays ka warrama iyo dad alabati cilmi ah mashaakil iyo balaayo imtixaan waidaa wacada hadduu muxuu ahaa ballanqaadana ahlafa ballanta iyuu ka baxaya waida tumin hadii la aamina khana wuu khiyaanaya weyaan nifaaqan marka waa nifaaq camaliga ahaa nifaaq waa laba qaybood nifaaq ictiqaadi ah iyo nifaaq camali ah ibnu salax raximah llah kitaabkiisa siyaana saxiix muslim ayaa wuxuu ku leeyahay alqaadi ciyaad cafwan ibnu salaxa wuxuu leeyahay kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay qaala abu ciisa tirmidi abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi inamaa macnaa hada kan macnihiis wuxuu yahay cinda ahli cilmi nifaaq alcamal waa munaafiqnimada camalka weyaan wa inamaa kaana nifaaq atakdiib calaa cahdi rasuuli llaahi sala alla alay slem nifaaqa takdiibka ohoo qalbiga gaalada laga yahay kuwii cabdulaahi bin ubey bin saluul iyo raggii lamidka aha oo islamnima markaa xooga lahayd dhuumanayeenoo gaalnimada muxuu ahay la dhuumanayeen islaamnimadana banaanka la imaanayeen oo ku badbaadayeen kuwaas marka camalkan laga sheekayna oo munaafiqnimadan waa nifaaqa camaliga oo islaamnimada aan ka bixinayn laakiin meel ka liidanoo la istaagay goob ka xun ma jirto weyaan weliba akhlaaqaad u liidan waa gaal islaam waa necab beenta iyo waxyaabahaas dhaqan xumidaas hadda uu nabigeena ka diga alayh slat slam wazaada fii riwaayatin riwaayad wuxuu ku kordhiyay limuslim ku sugan wa in ha sooma wasalla ha tukada wazacama ha sheega annahu muslimun muslim inuu yahay xadiidka laba iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slam qala nabigeena wuxuu yidhi mathalu mumini qofka muminka tusaalahiisa ka mathali khaamati beerta iyo abuurka laantiisa tiirka ah laanta yar oo abuurka ah, oo kale weeyaan yafiu wuu leexdaa waraquhu calayntiisa waa iska leexataa laanta yaroo muxuuah soo baxday oo abuurka ah amaba masagada ama galeyda ama wixii la midka markay soo baxaan yar yihiin waa iska leexanaysaa yafiu wuxuu leexanaya waraquhu calayntiisa min xayu atata meel a meesha ugu timaada ariixu dabeesha dhanka ugu timaada ayaa tukafiuha way leexinaysaa dabeesha u imaani kadibna waa iska leexini dhan kale kaga imaanaysa way leexini qofka muminka saasuu la tooyahay qofka muminka saas la tooyahay weyaan waidaa sakanat haddii marka dabaysha ay istaagtana ictadalat way toosaysaa marka geedki saas dhanna loo riday dhan loo riday ma jabayso way toosi qofka muminka saas masaaibta markay ku dhacda inta utuur inta utuuray marka dambana waa iska toosaya oo fitnadu ka badbaadaya weyaan wakadalika almumin yukfau sidaasoo kale waidaa sakanat ictadalat wakadalik sidaasoo kale almuminu qofka muminka yukfau waxaa lagu rida oo dhanba loo tuura bilbalaa'i balaayada weeyaan wamahalu kaafiri gaalka tusaalahiisana ka mahali alsrati yaaqa ama geedaha aadka weyn oo kale weyaan qorac ama dhaha ama geedaha aadka weyn weyaan samaau aad iyo aadna u adag oo mxuu ahaa bartamaheeda iyo dhexdeed ayaa aad u adag muctadilatun way toosan tahay xataa yaqsimahaa yaqsimahaa ilaa uu mxuu ka jibiyo ood ka gooya allahu alla weyne insha doorkuu doono gaalada marka waxaa weeyaan waa saas masaaib badan waxa weeyaan kuma dhacda inta badan muminiinta ayaa la imtixaama ayuu nabigeena cadayna sal l slm xadiidka eh, saddex iyo afartanaad oo taqriiban axaadiista ugu dambeysa ka mid ah eh, majliska can ibn cumar radi allahu tacala anhu maca nebi sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi mathalu munaafiq ka mathali shaati ri oo kale waa neef eri ah alcaa'irati ee yeryeraysa oo marba dhan u aadaysa bayna alhanamayn labada ari dhexdooda ari halkan socda arin halkan socda marna arigaasay u orda u yeertaa marna kana u orda saasay ku wareersanta xoogadaa u socotaa weyaan taciir waxay u dhawaaqaysaa oo aadaysaa ilaa haadihi arigaasayta ay aadaysaa maratan wa ilaa haadihi tanna marbay aadaysaa weyaan munaafiqa marka waa saas mar gaaladii xaggooda ayuu ordaya mar muslimiintii ordaya hakada waa wareersan yihin ugu jira weyaan munaafiq tusaalihii saasuu nabigan ku shegay sal l slam marka wuxuu leey imaamka wandur xadiidkun saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad fiini fi kwrifii kowni ahanaa'i cala sultaani min annifaaq in sultaanka loo gala oo kadibna qofka madaxda ammaan oo lagala daalo inay munaafiqnimo tahay munaaiqnifaaqaasna waa nifaaqa camaliga dabcan sidoo kale xadiidka soddon iyo lixaad iyo xadiid kun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad cubaadat ibnu saamit u weri radi allahu tacala anhu arda inuu nabigeena calayi slat slam aad kulama baayacooday inay alla u shariigyeelin kitaab waxaan galnay baab albayca dabcan baab albaycan ku jirna baabkii marka axaadiistiisii wuxuu u tarasfaagaray oo loo ixaaleeyey gadaala la aadiyey sidoo kale man baayaca imaamahu lidunyan saddexdii ilaahay uusan la hadlaynin maalinta qiyaama uusan dahiraynin uu cadaab adagna uu siin doona uu gelin doona waxaa ka mid ahaa nin lama baayacooday imaam adduunyada teen u lama baayacooday waa noo doona insha allahu tacala kadalika sidoo kale waxyaabaha xakiim ibnu xisaam uu nabiga kula ballamay alai sl slam waxa ka ah xadid kun shan boqol iyo toban iyo sagaalaad in eh, dadka ayna waxba weydiisan cala tawxiid wasalawat alhams wacadam su'aali innaas saddexdaa shay ee nabi kula ballamay alayh salat slam waa noo imaan doonaa asna insha allahu tacala baab alwaxyi isna axaadiistiisa ah, gadaal baa loo tarasfagaray gadaal baa la aadiyey fii badi lwaxyi kun lix boqol iyo shanaad kun lix boqol iyo toddoba eh, xadiidka caaisha radi allahu tacala anha ardaha noo imaan doona bukhaarigana uu ku bilaabay kitabkiisa ad garanaysaan eh, awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sal slam min alwaxyi alru'ya saadiqa ay ahayd sidoo kale wa fii nuzuuli lwaxyi wamuddata dalika kun xadiidka boqol iyo laba iyo kontonaad iyo xadiidka boqol iyo afar iyo kontonaad madiine nabigeena cala sl slam inuu toban sana joogay makana saddex iyo toban sana uu joogay inta ayad ahna waxi uu kusoo degaayey adiladaas ayada ayaa marka gadaan looga iman doonta insha allahu tacaala intaas ayuu insha allah taala cashirka nooga idin leeyahay haduu ilahay qadaro sida walaalaha ka soo yeertay oon isku waafaqnay afar habeen way noqon iyo caawo kaleo isniin ayuu casharkiis ku socon doonaa insha allahu tacaala marka sidaa loola socda hada wallah aclam wsala allah waslama ala abdin rasuli mustafa